alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa <clears throat> aalihi wa asxaabihi ajmaciin qaala alimaamu almusanifu raximahu llah walnaktimi ilkalaama hadalkaaynu ku gebagabayno bimasalatin bidikri mas'alatin mas'alo sheegisteed cadiimatin weyn oo muhimatin aada muhim u ah masaladaasoo tufaamu laga fahmayo mimaa taqadama hadalkii soo hormaray fii hadii risaala laakiin hase yeeshee nufridu waa gaar yeelaynaa laha iyada alkalaama hadalka ayaan u gaar yeelaynaa licidami shanihaa arrinkeeda weynidiisa awgii walikahrati alkhalati khaladka badnaantiisa awgii fiihaa masalada lagu khaldamay musanifku raxima allahu tacaala kitaabkiisa waxa uu ku khatimay bikhaatima dakara fiiha mas'alatayn wuxuu ku khatimay khaatimo <clears throat> uu ku dhex xusay laba mas'alo masalada koowaad وأنه يجب أن يكون التوحيد بالqلب واللسان والجawاarح waa inay waaجiب tahay qofku ilaahay inuu ku waxido u ku keliyeeyo qalbiga carabka iyo xubnaha kale waa masalada koowaade khaatimadu ay koobsanayso almasأalaة الثaaniya masalada labaad ee khaatimadu ay koobsanayso waa bayaanu aqsaami اnnaasi fi lmowqifi min altowxiid waa inuu caddeeyo qeybaha dadku ay leeyihiin marka la eego mowqifka ay ka istaageen towxiidka markaa khaatimo labadaa masalo koobsanaysa ayuu musanifu kitaabkiisa uu ku gebagabeeyey masalada koobaad oo ah anahu yajib an yakuna atowxiidu bilqalbi wاllisaani wاljawaarix waa bayaan wujuub اlcamali bالtowxiid waa caddayn uu caddaynayo towxiidka in lagu camal falaa inay waajib tahay oo qalbiga iyo carabka iyo xubnuhuba ay ku camal falaan bacda bayaan اlcilmi bالtowxiid maruu kitaabkan kusoo caddeeyey kadib inay waajib tahay towxiidka in la barto iyo waxaa towxiidka ka soo horjeeda si uu qofku towxiidka ugu camal falo waxaa ka soo horjeedana uu isaga ilaaliyo sidaasoo kale in la barto shubahaadka dadka towxiidka cadowga u ahay towxiidka iyo masaa-ishiisa ay ku soo arooriyeen si uu qofku towxiidka u difaaci karo musanifku raximah llahu tacaala wadaca fi hadihi الrisaalة اlcadiima khulaasaةa tajribatihi fi اdacwati ilى الtowxiid kitaabkan aadka u qiimaha badan waxa uu ku dhex sheegay khulaasada iyo miidda tajribadii iyo khibraddii uu u yeeshay masaa-ishan intii uu dadka tawxiidka ugu yeedhayay oo shubahaadkan ha moodin inay yihiin shubahaad ibtakaraha almusanifu wa ataa biha min dihni inay yihiin shubahaad isagu uu sameeyey oo markaa garaadkiisa unuu ka keenay bal hiy شhubahaat waaqiciya waajahahaa waajaha aصxaabaha waa shubahaad xaqiiqatan u jira ayay ahaayeen oo musanifku raximah اllahu tacaala uu waajahay dadkii shubahaadka noocaas la yimina uu waajahay walihaada sidaynu hore u sheegnay kitaabkan waxaa lagu magacaabi karaa fiqhu الtawxiid maaha mujarad inuu shubahaadka uun ka jawaabayo wuxuu aada u taqriirinaya u tasiilinaya towxiidka iyo macnihiisa iyo waxaa ka soo horjeeda oo shirkiga iyo macnihiisa iyo waxa towxiidku uu ku ansaxayo ee qofku muwaxid uu ku noqonayo iyo waxa tawxiidka burinaya markaa kuma koobna ka jawaabista shubahaadka oo qura markaa khaatimadanna waxaynu ihi waxay koobsanaysaa laba masalo almasalatu lula waa maxay أنه يجب أن يkون التwحيid بالqلب واللسان والجawاarح وkayفiyaة الcمل بالتwحيid towxiidkii cilmi ahaan aad usoo qaadatay sida loogu camal falayo ayuu masalada ku caddaynaya masalada labaadee khaatimadu koobsanaysaana waa maxay bayaanu aqsaami الnaasi fi lmowqifi min الtowxiid waa inuu caddeeyo qeybaha dadku ay yeesheen marka la eego halka ay ka istaageen towxiidka cilmi ahaan caqiide ahaan iyo camal fal ahaanba marka masalada hore labadaa mas'aleba isagu hal masale ayuu iskaga dhigaye oo ta kale uu ka farcinaya ta aqsaamu nnaas fi lmowqifi min altawxiid ku saabsan ee ta asaalatan uu ka hadlaye mas'ala cadiima muhima uu ku sheegaya waa masalada anahu yajibu an yakuuna altawxiidu bilqalbi wاllisaani wاljawaarix marka masaladaas waa masale cadiima bu uhi muhima waa amaradii amarat lcilmi bitawxiid wey towxiidka barashadiisa midhihii laga goosanaya weyaan wuxuu sheegay masalada ku saabsan inay waajib tahay in ilaahay lagu waxiido qalbiga carabka iyo xubnaha inay tahay masalo laga fahmay ma taqadama min alkalaami fi hada kitaab waa ku dhex jirta laakiin waxa uu yihi si gaara baan masaladan uga hadlaya maxaa keenay in si gaara uga hadlo waa licidami shaaniha laba sababood arinkeeda aada u weyn waa hamaraة اlcilmi bالtowxiid sababta labaadna waa likahraة اlgalطi fiiha dadka ku khaldamay baa aada u badan oo inay waajib tahay towxiid اllahi biاlqalbi wاllisaani wاljawaarixi dad badan baa ku khaldamay qaarkood moodeen inay ku filan tahay towxiid ullahi bilqalb qaarna towxiid ullahi billisaan inay ku filan tahay qaarna towxiid ullahi biljawaarix inay ku filan tahay walow labada kale ha maqnaadaane ama midkood ha maqnaadeen waxaynu halkaa ka baranay ana maa caduma shanu min masaa'il اlcilm xasuna ifraaduhu bilkalaam maa caduma shanu min masaa'il اlcilmi xasuna ifraaduhu bilkalaam masaa cilmiga aadka u waaweyn ee muhimkaa kuma filla in masaail kale dhexdeed lagu ishaaro un bal waxaa aada u fiican in si gaara looga hadlo oo tufrada bita'liif kelideed kitaab laga qoro ama majlis loo caqido ama muxaadaro ama baab min kitaab ama faslun min baabin si masaladaasi aad ay ugu muuqato wuxuu ihi musanifku isagoo ka hadlaya masalada koobaad oo ah anahu yajib an yakuuna tawxiidu bilqalbi wاlisaani wاljawaarix laa khilaafa buu ihi wax khilaafi kainun ma ahaan fi ana tawxiida in tawxiidku laabudda ay laga maarmaan tahay an yakuuna inuu ku xaasilo bilqalb qalbigi iyo walisaani carabki iyo wlcamali camalka xubnaha fain ikhtala haddii la waayo shayun oo min hada kan la sheegay kamid oo atowxiidu biاlqalbi iyo atowxiidu biاllisaan iyo atowxiidu biاlcamal lam yakun irajulu ninku noqon maayo qofka ayuunbuu ujeedaaye muslima noqon maayo muslim noqon maayo marka masalada musanifku wuxuu ku soo raray ijmaacu ahli الsuna wuxu uhi laa khilaafa ana الtowxiida laabudda an yakuna biاlqalbi wاllisaani wاlcamal wuxuu tilmaa ahlu suna inay ku ijmacsan inay isku waafaqsan yihiin anahu yajibu an yakuna الtowxiidu biاlqalbi wاllisaani wاljawaarix marka ijmaac inuu soo naqliyey ayaa meesha ka muuqata kayfa yakunu towxiidu biاlqalb sidee baa ilaahay qalbiga loogu waxidaa waa bictiqaadi infiraadihi aw tafarudihi biاlrububiyati wاluluhiyati wاlasmaai wاsifaat sida ilaahay qalbiga loogu waxidaya waa qofku inuu caqiideeyo oo uu rumeeyo oo qalbigiisa uu ku gunto bitafarud illaahi biاlrububiyati wاluluhiyati wاlasmaai wاsifaat ilahay inuu la gaar yahay rabbinimo macbuudnimo magacyo iyo sifaat uu leeyahay kuwa makhluuqa aan la mid ahay hada towxiid biاlqalb ama atowxiid biاllisaan fahuwa annuطqu bishahaadateyn atowxiidu biاllisaan wuxuu ku xaasilayaa qofku inuu shahaadateynka ku dhawaaqo ama altawxiidu biljawaarix oo musanifku uu ka cabiray walcamal oo camalka siyaabo kala duwan baa loo isticmaalay fi nusuus laakiin halkan alcamal wuxuu uga jeedaa camal ljawaarix nusuustu mararka qaarkood wax allaale wixii qofka ka soo fula ee caqiide leh ee qowl leh ee ficil leh ayay camal ku sheegtay tilka aljanatu alatii uurihtumuuha bima kuntum tacmaluun bima kuntum tacmaluun waxaa soo gelaysa caqiidadoodii iyo aqwaashoodii iyo afcaashoodii baa soo gelaysa wakadalika rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxu uhi yatbacu lmeyita halaaثu maxaa ka mid ahaa camaluhu oo wixii qofka ka soo fulay oo dhan min caqiidati wa qowli wa camal washari wakhayr weliba aayaddu kii khayrka un ka hadlaysa lakin xadiidku kii khayr aha iyo kii shara intu way soo gelaysa walihaada ba aimada ahlu qaarkood markay iimaanka qeexayaan idhahda aliman huwa alcamal bukhaari baa u baabaystayba aliman huwa alcamal wuxuu uga jeedaa markuu leyahy aliman huwa alcamal wuxuu uga jeeda alimaanu waa maa yasduru min alinsaan min caqiidati wa qowli wa ficli oo khayr ah oo wixii qofka ka soo fulay caqiide leh ee qowl leh ee camal xubnood leh ee khayr ah marka camalka macnaha guuda dee aayaadkuba u isticmaaleen ee aimada qaarkood markay iimaanka qeexayaana u isticmaaleen laakiin halkan alcamal muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa yana maa yasduru min aljawaarix oo wixii xubnaha ka soo fula min iijaadin aw tarkin labadu way soo gelayaan oo camalkii waxaa soo gelaya in ilaahay la caabudo mukhlisan lahu diin waxaa kaloo camalka soo gelaya tarku shirk wamaa yunaaqid tawxiid oo tarkiguna camalka ayuu kamidi shirkigii laga tago iyo wax kasta oo tawxiidka burinaya markaa saddexdaaba waa in la wada helo alcamal bian tacbud allaha mukhlisa lahu diin wey wa shirk waa inaad ilaahay caabuddo adoo ilaahay cibaadada u gaar yeelay u khaalis yeelaya shirkigana aad ka tagto fain ikhtalla ay fuqida wacudima haddii la waayo uu nuqsaamo shayun oo min haadaa madkuurkan ka mida oo ah atawxiidu bilqalb atawxiidu billisaan watawxiidu bilcamal mid ka mida saddexdaa haddii la waayo lam yakun irajulu musliman oo midkooduun qofku muslim ku noqon maayo qofka caqiide qura lagama rabo dhawaaq caraboo qurana lagama rabo camal xubnoodoo qurana lagama rabo iijaad iyo tarki kuu yahayba saddexdaba waa laga wada rabaa caqiidat اqalbi baa laga rabaa qowl lisaan baa laga rabaa waxaa laga rabaa camal اljawaarix oo xubnu wixii la amray min ifraad اllaahi min cibaadaة اllaahi waxdahu iyo wixii loo diiday waa cibaadaة gayr الlah labadaba waa in laga helo oo wixii la amray waa in iijaadan looga helo wixii loo diidayna tarkan waa in looga helo waa inuu ka tago waxaad soo saartaa taxsiilka halkaas baynu ku sheegnay adilada waxaynu nidhi hadalka musanifka falaa budda an yakuna atawxiidu bilqalbi qowla wacamala faama alqowlu fayajibu caleyh an yactaqida wayusadiqa ana allaha huwa macbuduhu alxaq waxdahu laa shariika lah waa inuu sida caqiideeyo aamino waa qowl qalbigii kaas wa ama camalu lqalbi fayajibu an yaatiya biacmaali اlqalb kamaxabat اllahi wakhashyatihi wاtawakuli calى اllah wاlkhlaas waikhlaas اlcamal ashu waa khalad waikhlaas اlcamali lahu wasaa'ir wasaa'ir اlcibaadaati اlqalbiya walati hiya min shuruuط la ilaha ila اllah in la rabo towxiid biاlqalbi maxaa u daliila o min adilatihi qowluhu tacaala walama yadkul اliimaanu fii quluubikum ilahay wuxuu sheegay qolo aanu iimaanku qalbigooda gelin caqiid ahaan iyo camal ahaan toona aanu u gelin iyo kataba fii quluubihim اliimaan waxaa kaloo ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa uu iimaanka ka anfiyey kuwa ku dhawaaqay iimaanka laakiin aanu iimaanku qalbigooda ku jirin towxiiduna waa min aliimaan iimaanka towxiidka ka caamsan towxiidku iimaanka ayuu kamid yihi ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi wamin annaasi man yaqulu aamana biاllahi wabilyowmi اlaakhir wama hum bimuminiin qalbigaana muminiinka ahayn oo iimaankii qalbiga ayaa ka maqan carabka kuwan kaga dhawaaqaya yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim afka waxay ka leeyihiin iimaan iyo tawxiid aan qalbigooda ku jirin waa munaafiqiinta wlaabudda an yakuuna tawxiidu bilisan faman lam yatakalam bitawxiid maca alqudrati cala nuطqi falaysa bimuwaxid carabkana waa in lagaga dhawaaqo oo qofka aan towxiidka ku hadal isagoo awoodo hadalku u furan yahay qeydka maca alqudra waxaa lagu saarayaa kii akhraska a hadal ka xidhnaa isaga alishaaraة اlmufhima ayaa ku filan marka isagoo hadalka awoodo hadduu towxiidka ku dhawaaqi waayo muwaxid maaha wydul عalayhi qowluhu tacaalى quluu aamana biاllah dhaha baa la yihi aamana bilahi dhah caraba ka dhaha وxadiiث بن cmر radي الlahu canهuma an النabiya qaal umirtu an uqaatila الnaas xatى yaquluu la ilaha ilا الlah riwaayad kale xatى yashhadu shahaadadana qowl baa ku jira qala shaikh الإسlاam fi اiman fi kitaab الإiman wqad itafaqa الmuslimuuna عalى anahu man lam yaأti bشhahaadateyn fahuwa kafiru haba yidhaahda qalbiga waan ka aaminsanaya qofkaan shahaadateynka ku dhawaaqin in aanu inuu kaafir yahay oonu muumin ahayn baa culimadu isku waafaqeen waa jireen dad qalbiga ka rumaysnaa xaqa iyo towxiidka laakiin afka kaga hadli waayey sidaa awgeedna gaalnimo markaa lagu xukumayna gaalnimo ku dhinteen abu aalib baa ka mid ah camu nabiyi sala allahu alayh wasalam afkaa inuu kaga dhawaaqo ayaa loogu taagheli waayey qalbigase waa ka rumaysnaa walaa budda an yakuuna tawxiidu biljawaarix towxiidku markaa waa inuu camalu jawaarixna ku xaasilo bificli arkaan اlislaam qofku laa budda an yacbud allah inuu ilahay caabudo wa tarki shirk shirkigana waa inuu ka tago oo camalku saynu sheegnay waa laba waa iijaad waa inuu qofkii towxiidka sheeganaya ilaahay caabudo iyo tarki oo ah shirkigii inuu ka tago وydul عlيه qwlه taعالى inma الmؤminuun اladina ida dukira اllah wجlat qلوbهm ida tuliyat عlayhim آيaته zaadaتhm iimاna وعlى rabihim yتwakluun اladina yuqimuuna الصلاaةa وmima razqnahum yunfiquun ulئika hm الmuؤminuuna xaqا lahm darajaat cinda rabihim وmغfiraة وrisq kariim marka iimaankii baa lagu daray acmaashii qalbiga sida tawakulka iyo acmaashii jawaarixda sida iqaamaة الصلاة iyo itaaء الزakاة intaba waa lagu daray tarku shirkina shirkiga in laga taga inuu tawxiidka ka mid yahay qur-aanka iyo sunubu way tusiyeen qof shirkigii samaynaya suurtagal maaha inuu muwaxid noqdo laa ilaaha ila اllah waxay ka kooban tahay nafyiyo ihbaat laa ilaaha ila اllah marka haddaanu shirkigii ka tegin qeybtii nafyiga ayaa ka maqan ilahina wuxu uhi faman yakfur biالطaaguuti wayuؤmin biاllah faqad istamsaka biاlcurwati اlwثqa nabiguna alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi man qaala laa ilah <clears throat> man qaala laa ilaaha ila allah wakafara bima yucbadu min duun illah qowlkoo quri kuma filla shardi baa la raaciya alkufru biaaquut inuu beri ka noqdo caqiide ahaan iyo qowl ahaan iyo camal ahaan waxa la caabudeen allah subxana wa tacaala ahayn marka haddaan qofka laga helin tarku shirki oo alkufru biaaquut laysa bimuwaxid towxiidka qalbigeeyu ku shirkiga buu samaynaya muwaxid maaha الشheikh الmuصنif wuxu uhi kama fi durar الsaniya اclam raximaka الlah ana diin اllahi towxiidkii buu uga jeedaa diin اllah waayo waa asalkii diinta yakunu calى اlqalbi bاlictiqaad wa bاlxubi wاlbغd waa qowlkii qalbiga waa ictiqaadka iyo camalkii qalbiga oo alxubu wاlbغd xub الtowxiid wa bغd الshirk wykunu calى اlisaani bالnuطqi wa tarki الnuطqi bاlkufr towxiidku carabku ku ahaada waa in towxiidkii lagu dhawaaqo gaalnimo in lagu dhawaaqana laga tago wayakunu calى اljawaarix xubnahana waa ku xaasila bficli arkaan اlislaam wa tarki اlafcaal alati tukafir arkaanta islaamka sameeyo afcaasha lagu gaaloobana oo ka tago faida اkhtala waaxidu min hadihi الثalaaث kafara wartad saddexdaa mid ka mida ah haddii la waayo atawxiid bilqalb iyo atawxiid billisaan iyo atawxiid bilcamal qofkaasi hadduu markii hore muslim ahaa waa kufriyey waana ridoobay haddaanu asal ahaan laba imanba saddexdaa mid ka mida ah asal ahaan uu ka maqnaaba lam yadkul fi lislaam qof diintii islaamka galay maaha marka masalada koowaad waa taa annahu yajib an yakuuna atawxiidu bilqalbi wallisaani waljawaarix masalada labaad maxaynu nidhi aqsaamu الnaasi fi lmowqifi min atawxiid qaybaha dadku ay u qeybsameen marka la eego mowqifka ay ka istaageen towxiidka taasuu musanifku gala halkaasay ka bilaabmaysa fain carafa tawxiida qeybtii koowaad buu sheegaya alqism اlawal min aqsaami الnaas fi lmowqifi min atawxiid fain carafa haddii uu garto atawxiida tawxiidka walam yacmal bihi oona ku camal falin fahuwa isagu kaafiru waa gaal mucaanidu mid xaqii diiday ah wadalika fircawna wey fircawn oo kaliya o ibliisa iyo amaalihima towxiidkii waa garanaya xaqnimadiisana waa caqiidaysay lakin towxiidkii kuma camal falayo walaa yacbud اllaha mkhlisa lahu diin walaa yatruku shirk ilahay caabudi maayo cibaado u gaar yeelaya shirkigiina ka tegi maayo yumaarisu shirk shirkigii buu samaynaya garashadaasoo quri anfici mayso almacrifatu waa min aliimaan macrifo qura lama rabo waxaa la rabaa ictiqaad oo ah tasdiiq اlqalb camalu qalbi baa la rabaa sida ikhlaaskii iyo maxabadii iyo waxyaabaha la halmaalo atawakul calى اllah iyo alkhawf wاrajaai waxaa kaloo la rabaayo dee iimaankii kamida qowl lisaan inuu imaankii qofku caraba kaga dhawaaqo si uu muslim u noqdo jawaarixna waa la rabaa marka hadduu garanayo towxiidkii laakiin aanu ku camal falahayn waa kaafir mucaanida oo bimacnaa kufrigiisu laysa can jahlin kufrigiisu jahli kama dhalan kufr waxaynu soo baranay kufrigu inuu qaybsamo ilaa akbarin waa asqara mid walba tacriifkiisa iyo axkaamta ka dhalanaysa alkufr اakbar laftiisa culimadu way qeybiyaan min jihati ma yaxmilu calayhi min الsabab marka la eego qofkan kufrigan maxaa ku kalifay kufrulabarkan maxaa ku kalifay marka dhinacaa laga eego kufrulabarka way qaybiyaan qaybihiisa waxaa ka mid a ah kufru takdiib kufri sababtiisu ay tahay takdiib kufru takdiibkuna waa ma kana fiihi اlkaafiru mukadiba biqalbi walisaani wamaa tawaaaca caleyhi alqalb walisaan wey oo kufriga qalbiga iyo carabku ay isku waafaqeen oo qalbigana xaqii kama rumaysna carabkana ka sheegan maayo waa ka diiday kufru takdiib baa la dhahda walxaamilu caleyhi aljahl jahli baana kalifa kufru takdiibka nooca labaade kufrigu waa kufru ljuxuud ma kaana fiihi اqalb musadiqa wاlisaan mukadiba juxuudku waa qalbiga waa rumaysan yihi carabkana waa ka diidaya alinkaaru maca alcilmi juxuudku wixii uu garanayo qalbiga uu ka rumaysan yahay ayuu carabkana ka inkiraya maxaa la haha ka kufr juxuud waa ka ilaahay uu ku sifeeyey fircawn iyo colkiisa wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulma waculuwa waad diideen xaqii bay diideen bilisaan carabka ayay ku diideen xaal naftoodu ay yaqiinsantu macana qalbiga ay ka rumaysan yihin maxaa kalifey xaqii oo qalbiga ay ka rumaysan yihin inay afka ka diidaan dulmi iyo culuw kibir iyo isla weyni ayaa kaliftay waxaa la mida kufaaru quraysh ilaahay maruu ka hadlaya wuxu uhi fa inahum laa yukadibuunaka wlaakina الظaalimiina baayaati اllahi yajxaduun takdiib lisaan waa ku sifaysnaayeen oo nebi ma tiide been baad sheegaysaa waa lahaayeen lakin takdiibka aayaddu ay anfinaysa waa takdiib اlqalb oo qalbiga waa ka og yihiin waxaanaad sheegaysaa inuu xaq yahay laakiin biaayaati اllahi yajxaduun ee takdiibki iyo juxuudkiisa loo kala tafriiqiyey soo ma arkeysa takdiibku waa in qalbiga iyo carabka labadaba laga diido juxuudkuna waa maxay waa qalbiga ogol carabka in laga diido kufrujuxuud baa la dhaha fircoon baa ku sifaysnaa kufaaru quraysh qaarkood baa ku sifaysnaa mar kale ilaahay fircoon isagoo ka hadlaya waa ka yidhi laqad calimta ma anzla haulaa ila rabu samaawaati wاlard nabiy muusa baa la hadlaya fircoon waad yaqiinsantay la jiritaankeeda soo dhaaf kelimada soo dhaaf xataa aayaadkan iyo waxyiga nebi muuse uu sheegayo inuu ilaahay soo dejiyay baad yaqiinsanta laakiin waxa weeyaan kibir iyo dulmi baa ayaa ku kalifaya rakaan maxaa idhaha kufr ljuxuud nooca saddexaad waa kufru lcinaad kufrulcinaadku waa maxay waa tarku lcamali bilxaq maca tasdiiqi bihi xaqi baanu ku camal falahayn waa diidaya isagoo rumaysan xaqnimadiisa rumaysan ayaanu ku camalfalahayn oo u diidaya kufrulibana waa la dhahdaa kufru liba walistikbaarna waa la dhahdaa waa kufru ibliis kufrulcinaadku ibliis ilaahay ma diidanayn bal ilaahay waa rumaysnaa bidaliilu ilaahay baryi rabbi faandirnii ilaa ywmi yubcauun ilahay buu baryayaa soo ma ma allah aanu rumaysnayn jiritaankiisa ama ilaahnimadiisa ayuu baryaya waa maya rumaysan yah laakina waa mucaanid amarkii ilahay buu toos diiday waid qaala rabuka lilmalaaikati isjuduu liaadam fasajada almalaaikatu kulum ajmacuun ila ibliisa inuu sujuudi maaye buu yihi maxaynad u sujuudahayn hanaaba ka sareeya sidaa lagu sujuuda amarki ilaahay buu diidmo toosa uu ka hor keenay waa nin le salaadu inay waajib tahay waa ogay waa yaqiinsanay lakin anuu tukan maayo laa usali war waa lagu dilaya haddaad tukan weydo halay dile tukan maayo ikhtaaru lqatla cala asala dil iyo salaad baa loo gudboonaysiiyey dilkuu doorta kufr اibاع اimtinaac اstikbaar kufr اcilaadna waa la hahda marka nooc saddexaadna waa kaas nooca afraad waa waxa loo yaqaano kufr اcraad nooca afraad waa kufr اcraad kufr اcraad macnaheed waxa w laa yusadiq walaa yukadib xaqii rumayn maayo beenina maayo walaa yuxib walaa yubd mana jecla mana nacsana waa ka jeestayba qiimaba u yeeli maayaba kufriga iyo islaamku waa isugu mid midna ka kale ugama dhowa xaqii baran maayo rumayn maayo beenin maayo caayi maayo ammaani maayo kufru icraad baa la hahda kufru icraad icraadku mujarad tarki camal maaha waay nooca hanaad waa kufru nifaaq oo wuxuu did u yahay kufrujuxuudka kufrjuxuudka qalbiguu ka rumaysanaa soo maaha carabkana waa ka diidanaa kufrunifaaqa cagsi uun oo carabka ayuu ka iimaan ka sheeganaya qalbigiisuna waa beeninaya waana kufrigii munaafiqiintu ay ku sifaysnaayeen yaquuluuna bialsinatihim maa laysa fii quluubihim iimaanaan qalbiga kaga jirin ba carab ka sheeganaya kufru nifaaq culimada qaar kufru shaki bay sheegaan laakiin kufru shaki kufru nifaaqa ayuu u noqonaya oo nifaaqu shaki buu ka dhashaa waaye marka shantan nooc buu kufrulakbarku u qeybsamaa walkufru laa yanxasiru bilqalb kufrigu qalbiga kuma koobna bal yakunu bilqowl wayakunu billisaan wayakunu biljawaarix wayakuunu bishak qalbigaa laga kufriyaa haddii takdiib la sameeyo ama nifaaq qofku uu ku sifoobo waa kufrunoo xasala bilqalb carabkana waa laga kufriyaa sida kufru juxuud oo kale xaqii oo qalbiga ka rumaysay waa afka ka diidaya jawaarixdana waa laga kufriyaa ida sajada maala lisanam yakfur aw istahaana bilmusxaf waa gaaloobaya shakina waa lagu kufriya o amru macluum min addiin bidaruura buu ka shakiyey ka kowni اqur'aani kalaam allah aw kowna kowni الrasuuli xaqa wmursal min cindi اllah kufri wey marka musanifku raxima llahu tacala qeybtii koowaad buu halkaa inoogu sheegay qeybta koowaad waayo man carafa tawxiid walam yacmal bih waa qof tawxiidkii gartay laakiin aan ku camal falin oo ilaahay ma caabudayo cibaada khaalisa lilah shirkigiina ka tegi maayo qeybta koowaad waa kaas man carafa tawxiida walam yacmal bihi <coughs> qoladan ayaa haddaba labay u qeybsamaan man xamalahu calaa dalika alcinaad mid arrintaa cinaad ku cinaad baa ku kalifay arrintaa yacnaa madax adayg iyo diidma ayaa arrinta noocaasiya u geysay waaba diidan yahayba waa sida ibliis kufr waa kufru cinaad iyo mid lam yacmal bالtawxiidi liأjli cudri gayri صaxiix mucaanid maaho ma diidana laakiin tawxiidka ku camalfalkiisii waxaan uga tegay buu leeyahay cudurdaar cudurdaarkaasina marka miisaanka shareecada la saaro cudurdaar saxa marka labadaasay uqeybsamaan man lam yamal man carafa tawxiid walam yacmal bi wuxuu uqeybsamaa man taraka alcamala bitawxiidi cinaada iyo man taraka alcamala bitawxiidi licudrin gayri saxiix labadaasay uqeybsamayaan wuxu uhi sheekhu wa arinkan yaqlatu waxaa ku khaldama fiihi dhexdiisa kaiiru in fara badanoo min naas dadka ka mida yaquuluuna waxay odhanayaa hada kan oo towxiidka ah xaqu wey wanaxnu inagu nafhamu hada waa fahamsanay nashhadu waxaanu qiraynaa anahu laqu xaqii dhabta ahaa inu walaakin laa naqdiru hase yeeshee ma awoodno an nafcalu inaanu samayno ma samayn karno waa kuwee kuwani waa man taraka alcamala bitawxiidi licudrin hayri saxiix oo towxiidkii isagoo garanaya baanu ku camal falin muxuu uga tegey cudurdaar aan sax ahayn walaa yajuuzu cinda ahli baladina walaa yajuus ay laa yumkin suurtagal maaha an yabqa inuu baaqi ku noqdo cinda ahli baladina dadka beledka iyaga degan inuu agtooda baaqi ku ahdaa suurtagal maaha ama an yurdaa canhu in raali laga noqdaa suurtagal maaha ilaa man waafaqahu mid shirkigaa ay samaynayaan ku waafaqa mooyaane aw ayra dalika buu sheeganayaa kaa mid aan ahaynoo min alcadaari cudurdaaradii ah ee ayri saxiixati ee aan saxda ahayn waa kuma kani baynu nihi qeybta koowaad waayo man carafa tawxiid walam yacmal bih maxay u qeybsamaan man taraka alcamala bitawxiidi cinaadan iyo man taraka alcamala bitawxiidi licudrin ayri saxiix marka kaa dambe weeye qoladan sheekhu uu ka hadlaya waayo taasi cudurdaar ma u noqonaysa xaqii waa garanayaa waana rumaysnahay ku camal fali maayo cudurdaarkaygu waxa weeye waddankaygan aan deganahay dadku tawxiidkii ma ogola markaa waan isdaad raacinaya wadaad soomaaliya oo ree hargeysa oo kutubta akrin jiray baa arrintaasoo kale layga sheegay nin ka mid ahaa dadkii atbaacdiisa ahaabaa sacuudiga tegey markaa waa la xidhay jeelka dhexdiisa ayuu nin towxiidka ugu ninkii oo waddanka kusoo noqday wadaadkiibuu ku yihi sheekh hebelow waxaanay dadkeenu samaynayaan qubuuraha iyo xabaale waxaanay ku samaynayaan ma wax saxabaa ah markaasuu yihi mee sax maaha waa khalad sheekh haddaa soodiga la sameeya ee waxa weeyaan aan ula diidin wuxuu yihi dadku waa daado daadka haddaad hor istaagto wuu ku qaadaya xaggu u socdaabaa loo raaca walaa yajuusu cinda ahli beledina ilaa ma waafaqahum marka anu caqiid ahaan ma waafaqsani buu ku leeyahy laakiin camal ahaan baan u waafaqayaa dee wax kalaanay ogolayn waayo cudurdaartaasi miyay u noqonaysaa xaqii waan garanayaa laakiin ku camal fali maayo waayo waddankaygaan laga ogoleyn xaddul ikraahna ma gaadhisan mukrahna maaha waxa u badani waa inuu magac waayo ama xoolo waayo ama wadankiisii uu waayo laga eriyo ama reerkiisi iyo dadkiisii uu waayo la xidho waxyaabaa ku dhacaya oo waxyaabaa noocaasa waxaa awgii buu siduu sheekhu xagga dambe ku cadayn doono ku camalfalkii tawxiidka uga tegay wuxuu ihi sheekhu walam yadri ma garan almiskiinu kan miskiinka ahe xaqu miskiinka yahy iyo aqoonta xooluhu miskiinka yahay maa ana haaliba aimati lkufr kufriga kuwa imaamyada kuwa badankoodu yacrifuuna ina garanayaan xaqa xaqa dee kufrigu laysa munxasira biljahl sababtiisa quri jahliga maaha saynu sheegnay asbaabo kalu leeyi aimat lkufri sooma arkeysa oo qof kaafira markaa imaam la odhan karo walam yatrukuu xaqa kamay tegin ilaa lishayin shay awgii mooyaane min alacdaari cudurdaaradii kamid ah ee eyri saxiixata ee aan sax ahayn sa adigu aad u cudur daaranayso bay cudur daaranaya waxaan sax ahayn bay ku cudur daaranayeen sa adigu aad ugu cudur daaranayso kama qaala tacala liqowli llahi tacala uhi ishtarow waa iibsadeen biaayaat illah ilaah aayaadkiisii amana lacag bay ku iibsadeen qaliilan yar oo macnaheedu waxa weeye xaqii bay adduunyo dhaafsadeen oo adduunyadu hadday aada u badan tahay ka warama xataa hadday aada u badan tahay adduunyada oo dhanba xabad ba aan laga reebin lagu haahdo tawxiidka diinta ka tago adduunyada o dhan qaado wax dhan adduunyadaas waa wax yar marka loo eego waxaad ku bedelatay walihaada baa ilaahay u yihi amanan iyadoo laga yaabo inay kaash badan qaateen ayuu ilahay leeyay amanan qaliila wuxuu qaliil yahay marka loo eego waxa lagu bedeshay oo diinta iyo xaqiya marka istixbaab alxayaati dunya cala alaakhira ayaa kamida cudurdaarada aan saxda ahayn in noloshan adduunye aakhiro qofku uu ka jeclaado oo diinti uu uga tago siuu adduunye u helo ama si aanay adduunya u seegin hada aslu min usuuli dalaal dadkan aad bay ugu badanta qaar diintaba uga taga iyo qaar waxa weeyaan diinta wax kamida uga taga adduunye awgeed uga taga iyo wagayri dalika oo min alaayaati ah ka qowli ilahi ui yacrifuuna waa garanayaan nabiga calayh isalaatu wasalaam iyo inuu xaq yahay kamaa yacrifuuna si u garanayaan abnahum inimadooda inay dhaleen waa yuhuud arinkoodu wuxuu ahaa waxa weeyaan juxuud oo ilaa macrifadu waa jirta xaqa waa garanaya kaasi waa <coughs> waa qeybtii koobaad oo ah man carafa tawxiida walam yacmal bihi oo laba nooc usii qeybsamaya man carafa tawxida walam yacmal bihi cinaadan iyo man carafa الtwxiid walam yacmal bihi licudri غayr صaxiix qeybtii labaadna waa tan qismigii labaad ee dadka iyo mawaaqiftu ay tawxiidka istageen fain camila hadduu ku camal falo bitawxiidi camalan camal ظaahiran muuqda wahuwa xaaluwa isagu laa yafhamu aanu fahamsanaynba xaqiiqada tawxiidkaba garan maayo walaa yactaqiduhu laa yactaqidu aanu aaminsanayn biqalbihi qalbigiisa aanu ka aaminsanayn fahuwa isagu munaafiqun weeye waa qeybta labaad towxiidkii waxa weeyaan camal ahaan buu u samaynayaa camalan ayuu u samaynayaa towxiidkii daahiran ayuu towxiidka u sameynaya laakiin xagga qalbiga kama aaminsana oo mama fahamsanaba de mar haddaan fahamsanayn caqiidadii baa maqan an ictiqaada farcu can ilmacrifati qofku waxaanu garanayn ma ictiqaada mota ma aamino ma fahmsana macnaheedu waa ictiqaadkiibaa maqan walaa yactaqidu biqalbi ama waaba fahamsan yihiba towxiidki iyo suuradiisi iyo xaqiiqadiisi waa garanaya lakin qalbiga kama aaminsana waa mukadib fahuwa isagu munaafiqun weeyaan kaas wa huwa isagu sharu waa ka shar badanya min alkaafiri gaalka alkhaalisi gaalnimadiisu ay barax tiran tahay ee kor iyo kalba gaalka ah waa ilahay wuxu uhi ina almunaafiqiina munaafiqiintu fi darki dabaqadii bay ku sugayeen alasfale hoose u hooseeye min anaari naarta ka mid ah oo gaaladii xataa waa kasii hooseeyaan wa hadihi masalatu wuhi masaladi masalau awiilat wey tabiinu laka way kuu cadaanaysaa idaa taamaltaha markaad u fiirsato fii alsinati الnaas ama idaa taamalta haddaad u fiirsato fii alsinati dadka carabadooda aad ugu fiirsato tara waxaad arkaysaa man yacrif اlxaqa mid xaqii garanaya wayatrugu ka tegaya alcamala bihi ku camalfalkiisi likhawfi naqsi dunya addunya inay nuqsaanto baqow ka baqanaya awgiibu uga tegaya shaqo laga eriyo ama xoolo la siin jiray inuu waayo wadaad iska siyaaraysta buu ahaa oo reeraha siyaarada ka gurta markaa xaq iyo tawxiidkiibuu gartay laakiin kuma camal falin wuxuu isleeyahy siyaaradaasaa kaa go-i doonta buu isleeyahy waxaa la mida ah kuwa dowladaha gaalada isu dhiibaya si ay uga helaan jinsiyad iyo deganaanshiyoa markaasaa wuxuu odhanayaa anugu kiristaan baanay muslimba meehi buu odhanaya aw jaahin ama baqa uu ka baqayo inuu jaahiisa magaciisa iyo sharaftiisu inay nuqsaanto ayuu ku camalfalkii xaqa uga tegaya waa nin la dabaguurayo wey imaam loo haysto hadduu tawxiidka markaa ku camalfalana jaah iyo magacaasaad waaye buu isleeyihi shaydaan baa u waxyooday waa cagsiga xaqaa lagu cizoobaa walilahi alcizatu walirasuulihi walilmuminiin xataa maalmaha hore haddii lagaa soo horjeesto cizada iyo sharafta adiga ayaa leh aw mudaaraatin aw mudaaraatan o yatruku waa ka tegaya alcamala bihi xaqa ku camalfalkiisii mudaaraatan oo khawfka kuma cadfana iska ilaali mudaaraad darteed buu uga tegayaa marka mudaaraadku waa maxay waxaa jira wax loo yaqaano mudaaraad iyo mudaahano asal ahaanta madmuumka ahi waa mudaahanada mudaaharaadkuna waa mamduux oo wax la ammaanay mudaahanadu waa tarku maa yajibu lilah liqaradi dunyawiyin tarku maa yajibu lilah liqaradin dunyawiyin waa in wixii xaqii ilaahay qofku waa inuu ka tago ujeeddo adduunyana uga tago taasaa la dhaha mudaahano oo xaqii ayaanad ku camal falahayn ujeeddo adduunyo oo aada leedahay awgeed oo sida tusaalahaan maal ama sharaf iyo magac ama wadanka ood jeceshood isleed waa lagaama istaafurin iyo wixii lamidka ah tarku maa yajibu lilah liqaradin dunyawiy waa mudahano waa shay alamru carf nahy cani buu ka tegaya mudahanatan linaas dadku mudahano u sameynaya bimacnaa wuxuu isleeyahay haddaad wanaagga farto xumaanta aad ka reebto waxbaa kugu seegi waxaa lagu qaadan doona ina ta ad adag uu ka hadlo uu radiya amaba se waxa weeyaan maslaxaad biyaad ku waaye shaqaad ku waaye magaciyo maamuus baad ku waaye waa mudahano waana shay madmuuma nebiguna alayh salatu salaam taa dadka waa ka waani laa yamnacana axadakum haybat الnaas an yaquula alxaqa aw yacmala bihi ida calimahu midkiin haybadaysta dadka uu ka haybadaysanayaa ka hor istaagin xaqa inuu sheego oo ku dhawaaqo iyo inuu ku camal falo marka xaqa uu aqoon u yeeshay u garto oo xaqu saaxiibo fara badan baad xaqa isku seegaysaa kii aimada qaarkood yidhi waxa weeyaan eh, alamru afnay can munkar lam yatruk liya sadiiqan dad badan baad isku seegeysaan oo madax leh oo maalqabeen leh oo dad jah magac dadka dhexdooda ku leh marka arrintu maxay u baahan tahay tadxiyo inaad adduunyadaada ka tagto xaqa awgii aada uga tagto taana mudaaraat baa la dhahda mudaaraatku waa tarku maa linafsi liqaradin diiniyin tarku maa linafsi liqaradin diiniyin xaqa naftaada waa inaad ka tagto ujeedo diineedna aad uga tagto taasaa la dhaha mudaaraat tusaale ahaan caalim baad tahay ixtiraam baad mudan qof madaxa baad tahay haybadii madaxtinimo ayaad huwan marka xaqaagii baad ka tanaasulaysaa waxaanad uga tanaasulaysaa xaqa awgi adigaa tusaale ahaan lagu ihaaneynaya ama lagu duleynaya waxa waxaad u taxamuleysaa ood ugu dul xaqu inuu sareeyo taasaa la dhaha mudaahano mudaaraad hadal baa halka kusoo naqilay sheekh cabdilatiif ibn cabdiraxmaan oo mudaahanada iyo mudaaraadka uu ku fasirayo laakiin sheekhu hadda muxuu uga jeedaa mudaaraadka mudaaraadka halkan muxuu uga jeedaa muddo ahaan uga jeeda oo ah tarku maa yajibu lilah liqaradin dunyawiyin mudaaraad kale bimacna mudaahana weeye halkan mudaaraad oo ah bimacna mudaahana wa tara markaa kuwaas waa qeybtii koobaad oo man yacrif الtawxiid walaa yacmalu bih wayatruku اlcamala bih qeybtii labaad wa tara waxaad arkaysa man yacmalu bih mid ku camal falaya ظaahiran kor ahaan laa baainan kal ahaan maya tawxiidku qalbiga kagama jiro waidaa saaltahu markaad weydiiso camaa yactaqidu wuxuu aaminsanyay biqalbihi idaa huwa misababa isagoo laa yacrifu aan garanayba jahli baa kalifay inaanu tawxiidku qalbiga kaga jirin ama shaki ayaa kalifay inaanu tawxiidku qalbiga kaga jirin waay ama been baa kaliftayoo waxaan qalbigiisa ku jirin buu ayuu muujisanaya markaa qeybtii labaadna waa kuwaas walaakin hase yeeshee calayka ay ilzam waa ismu ficil amar toosna waa u gudbaa alaykum anfusakum mafcuul waa u gudbaa ismu ficil amarku xarfu jarna waa ku gudbaa facalaykum bisunati marka walaakin ase yeeshee calayka ilzam laazim bifahmi aayateyni laba aayadood fahamkood labada aayadood min kitaab illahi ilahay kitaabkiisa ka mida ulaahumaa labada ta hore aan anigu hor ma taqadama wixii soo hormaray oo min qowlihi tacaala ah ila laa tactadiru ha cudur daaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinii dabadi faidaa taxaqaqta markaad xaqiiqsato ana bacda saxaabati saxaabada barhkood aladiina kuwaasoo gazaw ruuma reer ruum ku duulay maca rasuuli illaahi sala allah alay slam rasuulki ilaahay iyagoo la socda ku duulay kafaruu inay gaaloobeen bisababi kelimati kelmad sababteed qaaluuha ay yidhaahdeen calaa wajhi lmasxi si kaftana ay u yidhaahdeen iyo walacib si ciyaar ay u yidhaahdeen tabayana laka waxaa ku caddaanaysa ana aladii ka yatakalamu ku hadlaya bilkufri gaalnimada aw yacmalu ama ku camal falaya bihi kufriga ay jaadan iyadoo arrintaasi ay ka dhab tahay oo dheeldheel iyo kaftan aanay ka ahayn khawfan baqaawigiibuu kufriga ugu hadlaya ama ugu camal falaya min naqsi maalin uu ka baqayo xoole inay ka nuqsaamaan aw jaahin aw mudaaraatan awgeed buu kufriga ugu hadlaya ama ugu camal falaya mudaahano axadin qofku uu samaynayo ay acdamu inuu wen yahay baa kuu caddaanaysa miman yani acdamu kufra inuu ka gaalimo wen yahay miman takalama qofka ku hadlay bikelimatin kelmad yamzaxu biha uu ku kaftamayay marka aayaddan muxuu keenay musanifku oo u yihi fahamkeeda laazim wuxuu u keenay si uu kuugu caddeeyo waxa loo yaqaano kufrigu inaanu ahayn maxsuur bilqalbi walictiqaad mid qalbiga iyo caqiide uun ku urursan oo ku kooban ee kufrigu yakuunu bilqowli waalficil oo hadal gaalnimoa qofku hadduu ku dhawaaqo inuu hadalkaasun ku kufriyayo min ayri naharin ilaa ctiqaadi iyadoona caqiidadiisa la eegin camal kufri oo gaalnimo hadduu sameeyo inuu camalkaa laftiisa ku kufreeyo min ayri naharin ilaa ctiqaadi iyadoona caqiidadiisa la eegin oo qoladan iminka maxaa lagu tagfiiriyey dee hadal ay yidhaahdeen ma ra'ayna mila qura'ina haulaa arqaba buطuunan waakdaba alsunan wajbana cinda liqa waa hadal istiza jees jees ay xaqii iyo ehelkiisii ku jees jeeseen wax caqiide qalbiya oo kufrigooda lagu tacliiliyey ma jirto walain sa'altum layaquuluna inama kuna nakhuudu wanalcab qul abiاllahi waayaati warasuulihi kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartu bacda iimaanikum waa istihzaaga ah qawliga ah kufriga ah ayaa gaalnimadooda lagu tacliiliyo lagu sababeeyey wahada daliilu calى ana اlkufra yakunu biاlqowli wa biاlficl wain lam yakun macahuma اctiqaadu qalbin caqiide qalbi bayaanay la socona lakiin hadda la soco waxaa loo jeedaa qowl inuu kufri yahay nas ama ijmaac uu tusiye waxaa loo jeedaa ficil inuu kufri yahay nas loo hayo ijmac loo hayo maaha qowl iyo ficil kasta maaha oo haddaan daliilba loo hayn dee qowlka iyo ficil kufri maaha haddii laysku khilaafsan yahay ka waran mashkuukun fiihi buu noqday alasl waa baqaau ma calaa ma kana walyaqiinu laa yazuulu bishak qofki haddii islaamnimo lagu ogaa oo laysku khilaafo diintii miyuu ka baxay mise kamuu bixin tastamsik bilasl asalkii baad haysanaysaa iyo yaqiintii marka hore la hubay oo islaamnimadiisa waadix maa waana sida uu yihi ibnu cabdilbar ahlu sunna uu ka soo naqilay ui laa macnaa likhtilaafihim bacda itifaaqihim iskhilaafkooda gaalnimadiisa isku khilaafeen macna maleh iskhilaafkaasoo dhacay iswaafaqay islaamnimadiisa islaamnimadiisa isku waafaqsanaayeen kadib waay rasuulkuna alayh salatu slam u xataa taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan radda u fiirso maaha xataa wax kufri o dhan maa wax kufri la yidhi o dhan maaha waa in loo hayo burhaan nas laa yaxtamilu ila اlkufr shay daahira oo waadixa oo laa yakhtalifu fiihi ithnaan waa inuu yihi wixii la isku khilaafay ama laga shakiyey tastamsik biاlasl asalkii baad haysanaysa marka masale tusaale ahaan taqniin اqawaaniin اwadciya ama alxukm biاlqawanin اwadciya saynu hore u sheegnay laysa fiiha nasu walaa ijmaac nas inay kufri tahay arrintaasi tilmaamaya ma hayno ijmaac culimana ma hayno bal asalka ay farca ka tahay waxaynu haynaa ijmaacu ahli الsuna waa inuu yahay kufri asqara asal bay arrintani farca ka tahay soo ma waa alxukm bigayri ma anzla اllah wa suuraة min suwar اlxukm bigayri ma anzla اllah oo inay kufri tahay nas iyo ijmac midna baan loo hayn marka hadday culimada qaarkood xataa yidhahdeen waa kufri akbara dee waa iskhilaaf walaa macnaa likhtilaafihim bacda itifaaqihim asalkaasaynu baaqi ku noqonayna alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan muslim ma aha marka hore islaamnimadii uu ku baaqi ahaanaya walyaqiinu laa yazuulu bishak islaamnimadii la hubeyna wax laga shakisan yahay ku suuli mayso xukunkeedu meesha kaga bixi maayo qaacidada ku shaqeey fi masail takfir haddii kale tatakhabad maalinba qof baad iska gaalaysiin maali marka dambe naftaada usoo geli doonta odaa isgaalaysiin doona marka waad fahamteen aayaddan sheekhu ku leeyahy fahm maqsuudka uu ka leeyahy maqsuudka leyay waxa wey ana alkufra yakunu bilqowl wayakunu بالفعل أي يكون بقول كفري وفعل كفري وإن لم يكن مع أحدهما اعتقاد وkhiلaaف للمurجiة oo kفriga اعtiقاad ku xasrinaya waay marka wuxuu ku leeyahy kii gaalnimo ku hadlay isagoo iska kaftamaya o iska ciyaaraya haddii gaalnimo lagu xukumo o la yihi qad kafartum baعda iimaaniكum ka aan kaftan iyo ciyaaritoona u waxa u geeye uu yahay xoolu ilaashanaya ama magac buu ilaashanayaa ama dad buu mudaahano u samaynayaayoo xusnu mucaamalu u muujinayaa taasaa ku kalifaysa inuu xaqii ka tago xaqii uu khilaafo kaasaa ka gaalimo weyn marka musanifku aayadda labadii qowl midkood buu mariyey oo ah inay dadkani ahaayeen dad muslimiin ah oo dicaafu liimaan ah kuwan ku jees rasuulka iyo saxaabada walihada u ana bacd asaxaabati aladiina ghazaw ruum بناء على أنهم كانوا مسلمين ضعيفي الإيمان جمهور العلماء waxay ku tageen inay ahaayeen منaaفiقiin qad kafartumna macnaheedu yahay ee أظhartum kفraكم baعda iimaaniكum ee aladii تظaahartum bih oo gaalnimadii baad muujisateen intaad iimaan muujisanayseen kadib waaya qowla kalena de waa macruufa in la muslimiin ضعاaf haddaad gaalowday weyaan macnuhu iimaankiinii sugnaa dabadii walaayat thaani qowluhu tacala o ilahi man kafara ka kufriye bilah ilahay ku kufriya min bacdi iimaani iimaankiisi kadib marka jawaabu shardigii waxay dhacaysaa facalayhim qadbu min allah walahum cadaabu cadiim halkaasu dhacaya ilaa man ukriha ka la khasbo mooyaane waqalbu xaal baa la khasbay qalbu qalbigiisu mumaynun ku xasiloya biliimaan y falaa yakfur kaasi gaaloobi maayo walaakin hase yeeshee man sharaxa ka ballaadhiya sadran laa bilkufri gaalnimo u ballaadhiya macanaa qalbigiisu gaalnimada uu ku xasilo facalayhim dushooda waxaa aday qadabun cadho min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay walahum waxaa u sugan cadaabun cadaabo cadiimun weyn dalika arrinkaas oo ah gaalnimadaasi waxay ku timo u sababa biannahu mustaxabuu inay jeclaadeen aad u jeclaadeen alxayaat adunya nolosha adduunye alaakhirata aakhira ay ka jeclaadeen marka qoladan gaalnimo aan lagu khasbin xadulikraah iyagoon gaadhin qalbigoodu uu ku xasilee uu ogolaaday maxaa gaalnimada ku kalifay isticbaab alxayaati dunya cala alaakhira noloshan adduunyo ayay ku tacalluqeen marka adduunye jacayl baa gaalnimada ugeysa marka taasi maxay daliil u tahay waxa weeyaan ana alkufra qad yakun eh, anhu laa yushtarau fi lkufri alictiqaad kufriga iyo gaalowga ictiqaad looma shardiyo bal qowl baa lagu gaaloobi karaa ficil baa lagu gaaloobi karaa nimankan imika caqiide xunoo gaalnimada u geysay ma jirto waxaa kufriga ku xambaaray oo u sababay istixbaabu xayaati dunya cala alaakhira adduunye jacayl oo adduunye jacayl awgeed bay u gaaloobeen si ay lacag u helaan si ay magac u helaan si ay madaxtinimo u helaan si ay dadka dhexdooda markaa ammaan uga helaan ayay u sameeyeen mudaahano oo xusnulmucaamala dadka si ay ugu muujiyaan bay xaqa uga tanaasuleen marka labada aayadood faa'iidooyin badan baa ku jira waxaa ka mid ah ana alkufra yakunu bilqowli wاlficl kufrigu qowl iyo ficil labadaba uu ku ahaadaa aayadda dambe istinaaga u daliila ila man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan waman kafara biاllah kufrigaasi waa bilqowl walficl bilictiqaad maaha kufrigaasi waxaana u daliila istinaaga ila man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan lannahu ikraahu qofka caqiide laguma ikraahin karo laguma khasbi karo qofka qalbigiisa lama khasbi karo carabkiisa iyo xubnihiisa la khasbi karaa marka kaa isaga waa laga soo reebay soo maa marka manka farad ayaa ku hadhay ya de waxa ku hadhay man qaala kufran aw facala kufran ka kufri sameeyey ama kufri ku hadlay baa ku hadhay marka alkufr yakun biاlqowl wاlficl almukrahu ikrahan yucdaru bihi calaa qowli ficlin kufriyi laa yakfur qofka la khasbo khasbitaan cudurdaar ah oo lagu khasbo qowl ama ficil kufriya ma kufriyayo ilaa man ukriha qalbu mumainu biliimaan lakiin ikrahu shuruud buu leeya ibnu xajar afar shardi buu fatxulbaariya ku sheegay fuqaha shaaficiyana dhowr iyo toban baabay gaadhsiiyaan aada bay u tafsiiriyeen afarta haddaynu sheegno waxa ka mid a ah. in qofka wax khasbayaa uu yahay qaadir calى tanfiidi ma yuhadidu bihi almaamuur an yakuna almukrihu qaadira calى ma yuhadidu bihi اlmaamuur waxan uu qofka ugu hanjabayo le haddaad samayn weydo waxaasaan kugu samayn waa inuu awoodo haddaanu awoodin oon kuguba samayn karin dee mukrah ma tiid hanjabaad qura mukrah ku noqon maysa waayo laba an yakuna alma'muuru caajiza can اdifaaci can nafsi kan la amrayo laleeya waxaa gaalnimadaa samee ama waxaa samee haddii kale waa lagu samaynaya waa inaanu awoodin isdifaac hadduu isdifaac awoodo walow cararba ha isku difaacee mukr ha noqon maayo waxaa kaloo shariga an yakuuna maa yuhadadu bihi fawriyan waxaan loogu hanjabaya waa inu wax markaaba la fulinayo haddii lagu dhaahdo gaalnimadaa ku hadal haddii kale bil kadib baa lagu dilayaa mid khasban ma tiid bil kadib yaa nool yaa dhintay xaalku siduu noqday waxaaba dhici karta kii kuwaan jabaye ku khasbayaba inuu dhinto sooma wadankiiba in adigu madaxweyne ka noqotaaba dhici karta <laughs> waayahay <coughs> arrinka kale wa an laa yadhara min alma'muuri maa yadullu cala ikhtiyaarihi qofkan wax la amraya ee la khasbayo waa inaanu ka muuqan wax tusinaya inuu waxaan ikhtiyaarkiisa ku sameeyey waxaa lagu yihi tusaale ahaan طلق زawjataka طalqa wailaa qatalnaaka xaaskaaga dalqad ku fur haddii kale waa ku dilayna markaasuu yihi saddexdii baan ku furay mid un laga rabeeye labada kale saa ku darsaday sooma inuu arintan ikhtiyaarkiisa ku sameeyey bay tusinaysaa inuu kororsaday maxay tusinaysaa waxa lagu yihi haddaanu ku dilaynaa haddii kale nebiga caay isu ilaah iyo nebigaba waan caaya subxaan allah nebigaa lagugu khasbayay maxaa ilahay kuu geeyey ikhtiyaarkiisay tusinaysa waxaa kaleynu ka baranaynaa atacaluq bidunya min asbaab dalaal wuquuc fi lkufr adduunyada in lagu tacaluqo qofka qalbiga ay ka gashaa asbaabaha lumitaanka iyo gaalnimada in lagu dhaco ayay ka midta min cuquubati sayia asayiatu bacdaha xumaan qofku hadduu sameeyo ilahay wuxuu ku ciqaaba xumaan kaloo kasii dara inuu ku dhaco ilahay muxuu yihi wallahu arkasahum bima kasabuu falama zaaquu azaaqa allahu quluubahum facaqabahum nifaaqan fii quluubihim ilaa yowmi yalqownahu bima akhlafuu llaha maa wacaduuhu taas arrinka shanaad fiiha fiihima araddu cala almurjiha alqaa'iliin biana alkufra laa yakunu ila bilqalb culamaada waxay tusinayaan alkufru yakun bilqalb bilqowl wa bilficl ida saqطa xukmu lkufri bilikraah saqطa bihi gayru min baabi alawla haddii qofka xukumkii gaalnimadu ay kaga dhacayso khasbitaan la khasbay wixii gaalnimo ka sokeyna waa kaga dhacaya waxaa gurigaagan iibi haddii kale waa ku dilaynaa wuu iibiyey iibkaasi ma ansaxayo xaaskaaga fur haddii kale waa ku dilaynaa binaan calaa hada ikraa buu furay alaaqaasi ma ansaxayo waxaan dee kufrigiibay ka hooseeyaan wuxuu yihi falam yacdur illaahu ilaahay uma cudur daarin min haulaai kuwaa kufriyey axad ka mida ilaa man ukriha kii la khasbay mooyaane maca kowni qalbi iyadoo lala qabo inuu yahay qalbigiisu muطmainan mid ku xasiloon biliimaan ila qalbiga lama khasbi kare ama ayru haada kaa la khasbay cidda aan ahayn miyaa faqad kafara waa kufriyey bacda iimaanihi bikufri sawaaun waxaa isku mida facalahu sameeya kufriga khawfan baqaawgii aw mudaaraatan awgeed inuu dadka u muujisanayo si fiican inuu la dhaqmayo xaqitaa uga tegayo aw mashaxatan ama bakhaylis biwaanigu ku bakhaylayu isleeyihi waa lagaama istaafurin aw ahlihi ama reerkiisa aw cashiiratihi ama qabiiladiisa aw maalihi ama xoolihiisa aw facalahu ama sameeya kufrigaba isku mid a calaa wajhi lmashi u sameeya si kaftana aw ligayri dalika u sameeya min alaqraadi ujeedooyinkiia ila mukraha ka la khasbay mooyaane walaayatu aayadu tadulu waa tusinaysa marka cudurdaarada hayru saxiixa ayuu sheekhu raxima tacaala qaar badan ka sheegay qaar badan oo kaleo aanu halkan ku sheegin baa jira waxaad ka muraajacaynaysa kitaabka laha masaail اjaahiliya taqliidkaa kamid a ah, oo in badan qur-aanka lagu sheegay ina wajadna abana calى uma cudurdaar hayru صaxiixa wey walaayatu aayadu tadul way tusinaysa calaa hada arrinkaa yacnaa inaan waxyaabahaasi cudurdaar qofka u noqon oo isagoo waxyaabaha ku marmarsoonaya hadduu kufri ku hadlo ama uu sameeyo uu kufriyayo min min jihateyni bay ka tusinaysa alula jihada kooda waa qowlu ilaa man ukriha falam yastani ma soo reebin allahu ilaahay tacaala sareeye ila mukraha oo ciddii kufri ku hadashay ama samaysay ilahay wuxuu ka soo reebay kala khasbay macnaheedu markaa waa maxay mid kastoo kaleba waa kufriyey sababta u geysa kufrigaa noqoto taqliid xub dunya khawf calaa maal calaa jaah calaa waan waxay doonaysabaha noqoto wamacluumun waxaa mid la garanaya ana alinsaana insaanka laa yukrahu lama khasbo ilaa cala lkalaami unbaa lagu khasba aw ilficil weliba ficilka laftiisa khilaaf baa ku jira lakin jamaahiir lculamaa waxay ku tageen qowl iyo ficilkii lagu khasba oo qofkii inu mukrah noqonayo wa ama licumuumi alaaya oo man kafarada waxaa soo gelaya ka kufrigiisu uu qowl yahay iyo ka kufrigiisu uu yahay ficil labadabana waxaa laga soo reebay ilaa man ukriha marka istinaau lmukrah ka kufri ku hadla iyo ka kufri sameeya labadaba wuu noqonaya macluum waxaa mid laysla ogyahay an alinsaana laa yukrahu laguma khasbo ila cala kalaami hadal mooyaane aw ilficil ama caqiida qalbi miya caqiidada qalbiga miya falaa yukrahu axadun axadna laguma khasbo calayha qofka qalbigiisa cid khasbi kartaa ma jirto wuxuu qalbigiisu doonayay wuxuu aaminsay wax cid qalbigiisa gaari karta oo waxa ku jira ogaan karta ayaan jirinba allah subxana watacala mooya wathaaniyatu jihada labaada aayaddu ay taa ka tusinaysaa waxa wey inaan waxyaabahasi cudurdaar ahayn qowluhu tacaala uu ihi daalika arrinkaasi arrinkee manaa kufrigu gaalnimadu oo man kafara billaahi min bacdi iimaanihi halkaa kufriga in loo celiyo waaye wuxuu ku yimi ama uu ku dhacay biannahum iyagu istaxabu alxayaata adunya nolosha addunya ka jeclaadeen cala alaakhira in adduunye jacayl kufriga u geeyay cudurdaar umay noqon weeyaan macnaheedu oo iyadoo waxa kufriga ku kalifay aani caqiide xumo ahayn ee ay tahay adduunye jacayl ayaa haddana la takfiiriyey la gaalaysiiyey macnu waa sidaas fasaraxa wuxuu caddeeyey ilaahay ana hada lkufra kufrigan ay ku dhaceen iyo walcadaaba daalikada waxa la yidhi cadaabku u noqonaya kufrigu u noqonayaana waa la yidhi labada tafsiirba kutub tafaasiir waad ka helaysa dalika waa kufrigaas dalika waa cadaabkaas musanifkuna muxuu maray inuu labadaba u noqonayo dalika waa kufriga iyo dalika waa cadaabkaas walihada waa kan yihi ana hada kufra kufrigan iyo wlcadaaba labadiiba soo markas inuu celiyay lam yakun ma ahayn bisabab اlictiqaadi caqiido xun oo kufriya inay aamineen sababteed kuma iman gaalnimada ay ku dhaceen iyo cadaabkaa ka dhashayna aw اljahli jahli ay towxiidkii jaahilka yihiin kuma iman aw ilbuqd lidiin ama diinta nacayb ay u hayaan kuma iman aw maxabat اkufr ama jacayl ay gaalnimada jecel yihiin wainamaa sababu waxa weeye ana lahu waxaa u sugan qofka fii dalika arinkaa kufrigaa dhexdiisa waxaa ugu sugan xadan dheef min xuduud اdunya dheefaha addunya kamida faaharahu xadka iyo dheeftaasu ka doorbida calى diin oo adduunye doon baa kufriga u geysay waxa kufriga ugeeyey caqiide maaha jahli maaha diin maaha gaalnimo jacayl maaha maca daalika waa la gaalaysiiyey oo adduunyo adduunye doon inuu yahay cudurdaar umay noqon waa cudruno ayru saxiix waa cudurdaar aan saxiix ahayn marka musanifku raxima allahu tacaala cudurdaarada uu sheegay ee aan sax ahayn halkaas sabxada labiyo afartan taxsiilka eeg xaasilu acdaari tarki tawxiid اlbaila waxaasilu acdaari tarki tawxiid اlbaطila alati dakaraha musanif raximah اllah hiya alcudr اlأwl tarku tawxiid khawfa naqsi dunya waadix ma inuu tawxiidka kucamalfalkiisi uga tago baqa uu ka baqayo sababtii baqa uu ka baqayo addunya inay ka nuqsaanto sababtii alcudr الثاني tarku اlcaml bالtawxiid min ajli khawfi naqsi jaahin makaano iyo sharaf inay ka nuqsaanto oo cudur baila isaguna athaaliu tarku lcamali bitawxiidi mudahanata liqowm oo qolo si ugu muujisto mucaamalo wanaag ninkani waa xasuna almucaamala ayuu tawxiidkii uga tegey arrin gaalnimaabuu u samaynayaa si kuwa u raalligeliyo tawxiid waajiba buu ka tegayaa si kuwa u raalligeliyo isna cudurdaar saxama alraabicu tarku lcamali bitawxiid mashaxatan bilwaطn wadankaa qaalib ku ah oo aada uu jeceli wuxuu isleeyahy waa lagu mastaafurin markaasuu tawxiidkii ka tegaya si aan loo mastaafurin cudurdaar sax alkhaamisu tarku lcamali bitawxiid mashaxat alahli walcashiira tawxiidku camalfalkiisiiba wuxuu uga tegayaa oo shirku uu samaynayaa waxa weya wuxuu ku bakaylayaa reerkiisa iyo qabiiladiisa fayuadii fayuadii xubuhu liahlihi wacashiiratihi wa makhaafatu tarkihim ilى cadam اlcamli bالtawxiid wainkaar الshirk alcudr saad tarku اlcamal bالtawxiid khawfa calى mulkin madaxtinimo haystaa madaxtinimadaas u baqaya markaasaanu madaxtinimada u waayin buu shirki u samaynaya ama shirkigiibuu difaacaya war waa cala alxaqi maxaad ka rabtaan buu leeyay ama dhexdhexaad buu isu muujinaya wuxuu hi labadiina waad saxsantihin rasaailka qaarkood buu kaga hadlay sheekh maxamed cabdilwahaab dad la yaab leh oo la weydiiyey ka waran maa ataa bihi asheikhu muxamedu min atawxiid su waa xaqon calaa xaqiiqati saa la yihi qolada degan alqarya alfulaaniya ee khilaafsan ee shirkiga samaysay iyagana ka waran wahum calaa xaqin labaduba gar le buu <laughs> wax didaanina way ku sifaysayi laba iska soo horjeeda tawxiid iyo iyo shirki say labaduba cala xaq u noqon ama wuxuu odhanaya war nin dadka iska daayo oo waxba radinta badan iyo hadalkaa iyo imise qof baa intaa lagu yidhaahdo taas weliba calaa sabiili shafaqati bika sidoo adiga ay kuu turayaan bay kugu dhigayaan sheekh maad iska dayso hawaabad ku xanuunsano ilbaaba kugu dhici doonta <laughs> saasaa lagu odhanaya waxaa sharkooda iyo dhibkoodaa badanaya ad faraha qaadi ya dadka uga tegay tawxiidka baqa ay madaxtinimo u baqayaan hiraqla ka mid aha sida saxeynka ku taala min xadiid cabdillahi bn cabaas nabigaa alayh salatu slam warqad u dira islaamnimada ugu yeedhay cid meeshiisii ka timi halkan ma joogtaa buu hi ha qolaa joogta abu sufyaan iyo xer la socotay baa loo yeedhay wuu waraystay wuxuu yaqiinsaday inuu yahay nebi wuxu waa nebi laakiin maan moodayn inuu idinkaa caraba idinka soo dhex baxay halkaa aan joogana wuu mulkin doonaa buuri sidii baana udhacay sooma haddaan la joogi lahaa lugahan umaydhi lahaa wuxuu doonay marka inuu laba iswaafajiyo inuu nebiga rumeeyo madaxtinimadiisiina haysto qasrigiibaa albaabada loo xidhay dadkiibaa loo yeedhay arinta noocaasa buu dadka u bandhigay albaabadii baa ay kusoo qamaameen iyagoo doonaya de inay gacan saaraan labadii markaa way isqaban waayeen inuu boqortinimadiisii haysto iyo inuu nebiga rumeeyo muxuu doortay boqortinimadii buu ka doortay rumayntii nebiga caleyh isalaatu wasalaam may cudurdaar u noqoto dadkiibuu i waan u yeedha kaaleya waan waan diintiina siad ugu adagtihin baan eegayay une ujeeddo kale maan lahayn buu i kufrigiisuu iskaga sii baaqi noqday khawfan calaa mulki khawfan calaa mulki madaxtinimadiisiibuu u baq cudurdaarka toddobaadee sheekhu uu sheegay waa tarku lcamal bitawxiid calaa wajhi lmazxi wallacib wax gaalnimaa loogu hadlo ama shirki la sameeyo iyadoo arintaa markaa laga dhiganayo kaftan iyo ciyaar marka waxaynu nihi dakara alimaam musanif alimaam lmusanif raximah llah fi kitaabi masail jahiliya umuura yactadiru biha alkufaar fi tarki اlxaq qala min acdamiha wahiy alqaacidatu اkubra lijamic اlkufaar min awalihim ila akhirihim ataqliid ta ugu weyn waxa weyaan bui taqliidka saasaanu aabbayaashii ka soo gaadhnay caado la gooye cadhaalay leeday waina wajadna aaba'ana calى umati waina calى aathaarihim muqtaduun qala ina min akbari qawaacidihim الاغتirاaل بالأكثر ويحتaجuuna به عalى صحة الشhayء ويstdiluuna عalى بطلان الشhayء بغرubati وqilaة أهli subحaan الlah ila bay ka socotaa taas marka أqساam الناaska imisaynu maraynaa laba un soo ma maن caraفa التwxيida وlam yعmل bه عinاadا أو لcudri غayr صحيiح iyo maن caraفa التwxيida maن camila bالتwxيidi ظاahirا laa baطiنا waa munaafiqiinti qeybta saddexaadna waayo alqism الثالث man carafa التwxiida wacamila bihi ظaahira وbaطina kuwaas waa ahlu tawxiidki iyo waa asalkii iyaga ma sheegin musanifku man carafa التwxiida wacamila bihi sabxada afar iyo afartan eg man carafa التwxiida wacamila bihi ظaahira وbaطina fahuwa اlmuؤmin اlmuwaxidu tawxiidka waa garanaya qalbi qalbigana waa kaga jiraa waana ku camal falaya alqism الraabic sabxada shan iyo afartan eg man carafa التwxiida wacamila bihi baطina wakhaalafahu ظaahira lilkraah waa qof tawxiidkii gartay xagga qalbigana kaga camal falay laakiin daahiran u khilaafay wax tawxiid wax tawxiidkii kamidu ka tegey ama wax tawxiidka kasoo horjeeda ayuu xubnihiisa ka samaynaya lilkraah almustawfi lishuruuihi in la dirqiyo la khasbay weliba khasabkaasoo shuruudda ay u dhamaystiranta awgeed fahuwa macduur kaasi cudurdaar buu leeyahay man kafara biاllahi min bacdi iimani ila man ukriha waqalbu muطmainu biاliiman ilى akhiriha albagawi wuxuu yihi ajmac اculama calى ana man ukriha calى kalimaة اlkfr yajuusu lahu an yaqula bilisani waida qala bilisani gayra muctaqidi la yakunu kufra wain aba an yaqula xata yuqtal kana afضal inuu iska sabraha laba dilaye oonu kufriga ku hadal baa afdala buuri waxaanu sheegin musanifku man yacmalu bitawxiidi daahiran wabaainan mid towxiidka ku camal falaya daahiran wabaainan wayaqacu fii qowli aw ficlin shirkiyin bisabab iljahl towxiidka caqiidaha waa u aaminsan yahay waana ku camal falaa laakiin wuxuu ku dhacayaa qowl ama ficil shirki ah waxaana kalifay jahl hal huwa macduuru am laa ma loo cudur mise loo cudur maayo musanifku halkan kuma halkan qaybahan dadku ay tawxiidka u qaybsameen kuma sheegin lakin de waxaynu soo maray maruu ka hadlayo xadiidkii asaab ah, dat اlanwaad inuu yihi qofku ah, alinsaan bal ilcaalim wuxuu ku dhici karaa kufri jahlan marka inuu macduur noqonayo halkaa waa ku sheegay soo ma kutubtasi kale meelo badan buu ku xusan yihi waxau walam yadkur musanifuna man yacmalu bالtawxiidi ظaahira wabaطina wayaqacu fi qowli aw ficli shirkiyi bisabab اljahl wqad صرxa fi mawaadica أkhra min kutubihi anahu macduur bijahli xata tuqaama calayh اxuja alati man khaalafaha kafar wa min aqwaalihi fi dalika waxaa ka mid ah hadalkaa waama اlkadib wاlbuhtaan faqowluhum ina nukafiru bاlcumuum waxaa ka mida buu yihi been abuurka beenta iyo ribeynta odhahday odhanayaan maxamed cabdiwahaab iyo xertiisu si caam bay wax u gaalaysiiyeen ونuجب الهiجرة إلyna عlى maن qadر عlى إdhاr الdين فkul hذا min الkذب والبهتان اladي ysuduna bه الناas ysuduna bه الناas عan dين الlahi وrasuulihi وإذا kuna la نkfir min cabd الصنم اladي عlى cabd الqاdir والصنم اladي عlى أحmed الbdوي وأمثاalهma لأجل جهلهم وعdم man ينبههم fakayfa nukafiru man lam yushrik biاllah ida lam yuhaajir ilayna walam yukafir wayuqaatil marka waa taa dad sanamka cabdulqaadir caabuda iyo sanamka axmed albadawi baanaan gaalaysiin buu leeyay liajli jahlihim waxaad man yunabihu waxaa kaluu yihi waama ma dakarahu lacadaau cani ani ukafiru biالdani wاlmuwaalaat aw ukafiru اljaahil aladi lam taqum calayhi اlxuja fahada buhtaan cadiim yuriiduuna bihi tanfir الnaasi can diin illahi warasuulih waxay cadow iga sheegeen buu hi waa inaan male dadka ku gaalaysiiyo male ama muwaalaat aan idhaha muwaalaat lkufaar buu sameyey khalaas waa gaal biduuni tafsiir ama inaan gaalaysiiyo qofka jaahilka xujadu aanay ku qumin fahada buhtaanu cadiim waa ribeyn iyo been abuur weyn yuriiduuna bihi tanfir الnaasi can diin illahi warasuulih hadalka shubahaadkuna waa kaalkaa kugu qoran in badan oo kamida axfaadiisii iyo ardaydiisina sheekha arintaas bay kasoo naqliyeen inuu qofka jaahilkaa ah, muslimkee jaahilkaa ah, shirki ku dhaca aanu gaalaysiin jirin ilaa bacda iqaamat اxujati caleyh xujada marka lagu ogo kadib mooyaane cabdiraxmaan ibn xasan baa ka mida cabdulaiif baa ka mida sulaymaan ibnu saxmaan baa ka mida ah, iyo ayru waaxid halkaasaad ka akhrisan doontaa halkan u dambeysa waxaynu ku qoray min alkutub اlmuhima fi ibطaali shubahaat اlmushrikiin marka qaar baa jira aan qalinka ku qoray oo ninka la daawud ibnu jirjiis oo dadkii ugu shubahaadka badnaa kamida ilaa toban kitaab baa lagu radiyey tobankaa kitaabba aad bay u qiimo badan yihin kuwaa meesha ku yaala kuwa aan ahayn waxaa kamida tasiis taqdiis fi kashfi talbiisi daawud ibn jirjiis abaabuطayn uu leeyahy kashfu ma alqaahu ibliis min albahraji wاtadliis calى qalbi daawud ibn jirjiis cabdiraxman bn xasan baa leh iqaad اlwisnaan calى bayaan اlkhlل aladi fi sulxi اlikhwan ashariif maxamed bn naasir alxaazimi baa leh dalaaئil الrusuk fi اraddi calى اlmanfuk tuxfaة الطaalib waljaliisna waa la idhaha fi اraddi calى daawud ibn jirjiis na cabdilatiif baa leh kutubta muhimka waxaa ka mid a siyaanaة اlinsaan can waswasati sheekh daxlaan daxlaan wuxuu qoray addurar الsaniya fi اraddi calى اlwahaabiya maxamed bashiir sahsawani alhindi ayaa kitaabka ku radiyey haddana waa la daabacay isagoo dabcad nafiisa awal waxa weeyaan dabcadiisu dabca qadiima bay ahaan jirta siyaanaة اlinsaan can waswasati sheekh daxlaan juhuud culamaء اxanafiya fi ibطaali caqaa'id اlquburiya waxaa le shams afghani ilaah naxariista waa dhintay sheekhaas kun afar boqol iyo labaatanki waxaa kamida kitaab saddex mujaladood oo la haha shubahaat mubtadica fi twxiid اlcibaada lidictor cabdiraxman bn cabdillahi اlhudeyl wallahu lmuwafiq wاlhaadi ilى sawaaءi sabiil sheekh muxuu ku khatimay kitaabka ya qaala wallahu ilaahay baa aclamu cid walba ka cilmi badan tama bixamdi illaah halkaasu kitaabka inoogu dhamaystirmay ilahayna waxaynu ka baryaynaa inuu nagu anfaco cilman wacamalan waxaynu khaladnayna inuu inoo dhaafo waxaynu saxnayna ilahay subxana wa tacala inu naga ajir siiyo kitaabkana saan idiin sheego waa kitaab cadiima weeye shuruuxdiisa kuwa kooban kuwa ugu fiican waxaa ka mida tacliiqaadka sheekh maxamed ibn ibrahim kitaab aad u qiimo badan wey sharaxa sheekh ibn cutheymiin saas kale shuruuxda yaro waaweyn oo ilaa shan boqol iyo dheeraad safxadood sharaxa sheekh saalex sindi sharax daqiiqa weeye sheekhuna mutakhasis fi lcaqiida markaa qofkii kitaabkan fahmay matnigiisa inta aynu macnaynay waxaan kula talinaya inuu akhriyo sharaxa sheekh saalex sindi oo kitaabka waxa weyaan ku sharaxay sharx ka shubahaad lisheekh saalix bin cabdilcaziiz assindi oo kamid ahaa min talaamiidi sheekh maxamed amaan iljaami eh, raximah llahu tacaala mutahasis fi lcaqiidana ah ilaa imikana almadiina nabawiya ku dhiga kutubta waxa weyaan ictiqaadka kitaabkii u dambeeyey aan filaya hadda inuu dhameeyeyna shuruuxdiisuna aada iyo aad bay ayay uqiimo badan tahay waana nin muxaqiq oo mudaqiqa weeye xagga matniga kan ka akrinayna waa fiican yahay waxaa kaloo jirta nuskhad uu taxqiijiyey sheekh daksh daksh alcajmi oo ah sheekh markaa salafi oo reer kuweyda waa nuskhada aada fiican iyaduna waa nuskhada uu ictimaaday sheekh asindi eh, maruu kitaabka waxa weeyaan uu sharaxayey meelo badan ayuu ku xusayaa ilahay nagu anfaco dhammaanteen rabbina haynoo dembi dhaafo ilahay cilmi naafic aynu weydiisanaynaa cilmi aan waba waxtar lahayn baynu ka magan camal saalixa ilahay subxana watacala hayna waafajiyo insha allah toddobaadka soo socda isniinta waxaynu bilaabi doonaa kusoo tala kitaabka alcaqiida alwaasitiya kitaab kitaabkan waxa weeyaa noogu xiga oo ah kitaabkii shanaad kutub alcaqiida marka shuruuxdiisuna waa badan tahay bal dersiga horeeye muqadimaadka ayaynu insha allah wax ka tilmaami doonaa wajazaakum اllahu khayra wsala اllah ala nabiyina